بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى نبدأ وحنك بالله آياتنا بقول طبعا إيا الله إلى آيات بقول كنتن يستقال سورة الشعراء نبي الله نوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى الشرك بها سقال بقول يكنتن سنداعيها قوم كيسي مركو يمد wuxuu u sheegay aniga iraacu yidhi adeeca wamaa asalukum caleyhi min ajr waxna idin weydiin maayo in ajriya ma ajri ilaa calaa rabbi alcaalamiin fataquu llaha waadicuun qaaluu waxay dhhen jawaabtii anuminu laka miyaanu ku rumayn watabacaka ay ku raaceen alardaluuna kuwii xunxumaa ee dadkao dhan u liitay qaala wuxuu yidhi markaa marka erye in iska eri bay yidhaahdeen cilmi aniga cilmigaygu muxuu yahay bimaa shay aan ogaado kaanuu yacmaluuna ay camal falayaan in xisaabahum xisaabtoodu ma aha ilaa calaa rabbi rabbigay mooyaane low tashcuruuna haddaad garanaysaan wamaa ana aniguna ma ihi bidaaridilmuminiina muminiinta nin eryi ma ihi saasuun wuxuu yidhi maxaan ka qoladan aad idinku aad anuu waxaa qalbiga ugu jira waxba kama ogi laygumana kalifin inaan ogaado aniga waxu sheegun baa la yidhi marka ninka fiican ee isla fiican iyo ka liita iyo ka faqiirka iyo ka qaniga ah, ima kala xigaan aniga waa isuu kamido ninkii wadadaas soo mara rumayntaa uu rumeeye un ka qaadan waxa qalbiga ugu qarsoon alla kala xisaabtami alla kule marka anigu waxba kama ogin waxa qalbiga u qarsoon ee xumaana ama fiicni laakiin anuu daahirkan aan ka aqbalaya wey wamaa cilmii aniga ogaantaydu maxay tahay bimaa shay aan ogaado kaanuu yacmaluuna camal fali maxaan ka ogahay anu waxay camal falayaan waxaan idinku aad ku liidaysaan ee camal waxa u qarsoon anigu ma ogi la imana xil saarin in xisaabahum xisaabtoodu ma aha ilaa ala rabbi rabbigay mooyaane allah wixii u qarsoon kala xisaabtamay marka anigu waxay camal falayaan inaan ogaado waxba xiligama saara liguma kalifin low tascuruuna haddaad wax garanaysaan wax dareemaysaan wamaa ana anigu mihi bidaaridilmuminiina muminiinta nin eryina ma in ana maa ana anigu ma ihi ilaa digniin bixiyo mooye muminun axad wamaa cilmin bimaa yacmaluuna bimaa kaanuu yacmaluun waxay camal faleen maxaan anu ku oga layguma kalifin inaan ogaado xisaabtooda alla ila jirtaa aniguna muminiinta ma eriy marka iska eri bay yidhahdeen haddaad doonaysa inaan kuu nimaadno ma eriyu yidhi aniga ruuxa xun iyo ruuxa wanaagsan waa isuukaymidood in ana ma ana anigu mihi ilaa nadiiru digniin bixiye mooye mubinun oo cad oo waadaxa digniintiisu cad tahay inaan dadka qalbigooda jeexo amaan dadka maraan maro amaan dadka eriyo la imaba xil saarin qaaluu waxay dhaheen nimankii lin lam tantahi haddaadan reebtoomin haddaadan nahyoonaani yaa nuuxu nuuxow latakuunanna waxaad ka mid ahaan min almarjuumiina kuwa la rajmiyo dhagaxa lagu dilay dhagax baan kugu dilaynaabay way waanjabeen markii dooda lagaga garhelo qof kastoo ehlu baatila markii dooda laga garhelo xagga xooga u leexan waxay dhaheen niyahu nuux la yidhaha haddaadan waantoomin kuwa la dilay oo dhagaxa lala dhacay rajmgu waa dhagax la dhicid wey waasaad ka mid noqon qaalu waxay dhi lam tantahi haddaadan nahyonaanin yaa nuuxu nuuxow latakuunana waxaad ahaa min almarjuumiina kuwa la rajmiy oo dhagaxa lagu dilo qaala wuxuu yidhi allihiibuu u leexday qisadu way dheerayd rabbi rabbigayo ina qowmi tolkay kadabuuni horta way beeniyeen ee faftax kala xukun beynii wa beynahum aniga iyaga dhexdooda fadxan kala xukumid wanajinii iga nabadgeli aniga iyo wama maciya dadka iraacay oo min almuminiina muminiinta ka mid a ah. nabilaahi nuux markuu ka qoosto muddo dhex joogay boqolaal sano markuu joogo ka qoostay aduu dadaan badnayn baa raacay adugu waxaa la dhihi karaa waa dad ilaa boqol kun oo kale konton kun oo kale dad aan badnayn baa raacay markii dib loo eego intay yihiin markaa dee qisadu waa kii cajiibay doon sameeyo biyihii baa isku soo fatiyo qisadu way dheeray marka markuu nabiyulaahi nuux ka quustay inay raacaan maalihii baryo ilaahu iga raaxee buu yidhi qaala nuuxu wuxuu yidhi rabbi rabbigayow ina qowmi tolkay kadabuuni way beeniyeen ee faftax kala xukun beynii wa beynahum aniga iyaga dhexdooda fatxan kala xukumid wanajinii nabadgeli iyo waman dad macii macayga min almuminiina muminiinta ka a ah. inta ila jirta allah wuxuu leey faanjaynaahu waa nabadgelinay nuux iyo waman macahu dadkii la jiray filfulki doontii baan ku nabadgelinay doontii almashxuuni ee la buuxiyey uma aqraqnaa waan maansheena waan halaagnay bacdu bacda in jaai nuux nuux intii la nabadgeliyey kadib albaqiratihoane doontii samee la yidhi uu lixdan bilood samaynayey iyo dadkii uu ku guray qolo walba zawjeyni sinayn wax kastoo xawayaana oo xawayaanka isdhala ah laba ka geli baa layidhi ku xaree baa layidhi marka doontii waa la buuxiyey waa sidaa mashcuuna way buuxdaa wey doontii tiibay ku bilood markii biyaha yay ku degtay doontii faanjaynaahu waa nabadgelinay buuhi alleh iyo waman dan macahu isaga maciisoo la jiray filfilki doontii almascuuni la buuxiyey uma aqraqnaa waan maansaynay bacdu bacda injaai nuux nuux nabadgelintiisa kadib albaqin inti soo hadhay ina fii daalika qisadaa waxaa ku sugan nabi nuux laayatan daliil weyn oo alla qudradiisa ah oo wixii dulmi sameeya oo alla halaagaya ah wamaa kaana agarun badankoodna ma aha dadka dadkaa la halaagaya muminiina ma aha waina rabbaka rabbigaana lahuwa alcasiizu ka qaalib wey arraxiimu naxariista kadabad caadun almursaliin kadabad way beenisay caadun qabiilatu caad almursaliina waxaa ta'da loo geliyey ficilka qabiilatu caad bay ka dhigan tahay id waqti qaala lahum buu ku yidhi akhuuhum walaalkood huud binu cabdilaahi ahaa alaa tattaquuna miyaydaan alla ka baqaynin inii anigu lakum idinka waxaanu oo alla nagu i aaminay dacwada gaadhsiinteedan aamin baanahay fataquu llah war alle ka baqo adiicuni isoo raaco iga tala qaata wamaa asalukum idinma weydiinayo caleyhi calaa tabliiqi risaala min ajri wax qarasha in ajri maa ajriya ajriygo ma aha ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigeena nabiyullahi huud bin cabdillaahi waa reecaa dadka loo diray axqaaf meesha la yidhaah waa yaman xadramowd ilaa cumaan intaa udhaxaysa wey dhulkay deganaayeen buuro waxaa ku yaala camuuda buuro camuuda ku yaala ramli marka yaa arkay marka oo kale buuro camuuda ileedoo dhagax lahayn sidaasoo kale iy degan yihiin nabigu markuu tilmaamay isagoo weligii aray inaad la taagnayd baa lagu moodaa baa lagu yidhi nabiga aleyh salaatu wasalaam markuu tilmaamay dad waaweyn oo xoog xoog badanna way ahaayeen oo cimri dheer bay ahaayeen oo kibiraani ah barwaaqana alla uu siiyo meel walba barwaaqay ka helay dadkaa faraha badan reecay guud bin cabdilaahi wey waa carab ambiyada inta magacooda la inoo sheegay shan iyo labaatan hadday yihiin afar baa caraba nabiyullaahi huud iyo saalix iyo shucayb nabillahi maxamed afartan baa caraba inta magacooda la inoo sheegay marka waa qoladaasoo deshe warku wuu dheeraa iyo qisadu wax badan bay soo mareen kadabad way beeniyeen innaga waxaa lainoogu soo bandhigaya cid alla ciddii xumaan ku kacda ciqaab baa dul saaran kadabad way beeniyeen caadun qabiilatu caad almursaliina mursaliintii oo hal rasuula qoladii beenisa rasuul oo dhan way beeniyeen id waktibay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi aquuhum walaalkood huud ahaa alaa tattaquuna mayaedaan baqayn inii anigu lakum idinka waxaanu ahay rasuul rasuul amiinun oo aamina allah baa ii aaminay gaadhsiintaan idin gaadhsiina waa aamin oo idinkala sooci maayo fattaquu llaha alle ka baqo wa adiicuunii ee addeeca wamaa asalukum idin weydiin maayo calayhi calaa tabliiqi risaala min ajli wax in ajriya maa ajriya ajriygu ma aha ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigeedii atabnuuna waxyaabahay ku kaceen buuna haddana ku eedaynaya atabnuuna miyaad dhisaysaan bikulli riicin meel kasta oo sarraysa oo murtafica aayatan ma calaamad baad ka dhisaysaan tacbasuuna aada ku ciyaaraysaan watattakhiduuna maxaad samaysanaysaa masaanica jidaaro iyo daaro jidaaro dhaadheer oo ad adag lacalakum takhrujuuna sidii idinkoo ku waari waidaa markaad wax qabanaysaan gacanta wax qabanaysaana badasumaa qabanaysaan jabaarin idinkoo naxariis laawayaan haddaad gacanta qaadaan oo seef iyo wixii lamida aada gacanta qaadaan naxariis ma lihidin wax naxariisa laidinkuma arko nabiyulaahi huud wuxuu yidhi atabnuuna riica waxaa la yidhaha meel kasta oo murtafica oo yar fiican marka calaamad bay ka dhisayaan calaamadda waxay ugu jeedaan inay dadka tusayaan inay guryo dhaadheer oo noocaasa dhisan karaan waad ku ciyaaraysaan ta macnaheedu waxaa weeye dee uma baahnidin uma baahnaba guryo ayna u baahnayn bay meel walba ka dhisi oo si dadku u arkaan middo kale dadka safarka ee socotada ah iyo ku dhibaataynayaan oo meeshaa taagayaan marka guryaha dhaadheer ay dhiseen meesha murtafica ku yaala dadka ugu faanayaan oo in arkay rabaan marka waa ciyaar marka laleeyahay wayna u baahnayn wey waxaadan u baahnayn oo dhan waa ciyaar masaanicana dhaadheer masnaacinudu luqo badan bay leedahay masnaca warshada waa la yidhaha meesha biyoqabatinka waa la yidhaha hadda waxaa loo jeedaa buruujan mushayada jidaarna waaweyn oo la adkeeyey baa loo jeeda sidii idinkoo ku waari baad guryaha dhisanaysaan guriga dhagaxeed dhisanaysaan adkeynaysaan miyaad ku waariysaan waad wuu baaba'ayaa idinkana waa laydin baabi'ini markaad wax qabanaysaan dadka aad xoog iyo gardarro ku bilaabaysaanna wax naxariisi idinkuma jirto alla kuleeyahy atabnuuna miyaad dhisaysaan bikulli riicin meel kasta oo sarraysa aayatan calaamad aad dadka tusaalaynaysaan inaad xoog leedihiin taasoo tacbasuuna aada ku ciyaaraysaan aydaan u baahnayn watattakhiduuna miyaad samaynaysaan masaanica guryo dhaadheer oo ad adag lacallakum takhulduuna sidii idinkoo ku waari miyaad samaynaysaan waidaa badashtum markaad qabanaysaanoo dadka xoog ku qabanaysaan dadka xoogaysaanna badashtum waad qabanaysaan jabbaariina idinkoo naxariislaawayaal fataqullaha war alle ka baqa oo waadicuni isoo raaca wataquu ka baqa alladii allihii amadakum idin siiyey bimaa taclamuuna waxaad ogtihiin muxuu siiyey amadakum wuxuu idin siiyey biancaamin xoolo nool wa baniina caruur taran badan wa jannaatin jannooyin beero wa cuyuunin ila biyo ah inii anigu akhaafu calaykum waxaan uga baqi dushiina cadaaba yowmi maalin cadaabkeed cadiimin weyn maalin weyn cadaabkeed maalintu waxa dhexdeeda dhacayay ku weynaata wuxuu meeshana ku waaninaya wixii alla siiyey markii hore wixii ay samaynayeen buu uga digayey meeshan wixii alla siiyey buu leeyahy nicmada alla idin siiyey maad garataan war allihii waxaad ogtihiin idin siiyey oo maxay og yihiin biancaamin xoolaha nool aad bay u lahaayeen caruur waxtaran badan bay ahaayeen beero ilo biyo ah waxaan idinka baqayaa haddaad i amar diidaan cadaabban idinka baqa innagana waxaa lainoogu soo bandhigayaa sidoo kale oo haddaynu qur-aanka diidno iyo sunnada nabiga cadaabka baa meesha yaala ila inaga saasaa lainoogu sheegaya wuxuu yidhi nabiyulaahi hood wattaquu ka baqa alladii alihii amadakum idin siiyey bimaa taclamuuna waxaad ogtihiin amadakum wuxuu idin siiyey biancaamin nicmooley geel iyo lo iyo ari iyo wabaniina caruur wax taran badan bay ahaayeen iyo wajanaatin beere iyo cuyuunin ilo biyo ah inii anigu akhaafu calaykum dushiina waxaan uga baqay cadaaba yowmin maalin cadaabkeed yomkaasoo cadiimin weyn yoomka marka laleeyahay wuu wen yahay wax dhexdiisa dhici wey qaaluu waxay yidhihiin jawaabtii sawaan waxaa isku mida bay yidhaheen calina dusheeyada awacata wax wacdidaya am la takun ma aadan ahanina minawaaidkuwasukayo mid weyn ama hadal ama hahadlin wey ciddii ku maqashaba arag mayna dheg jala ku siin mayna weligaaba buuq oo iska hada wacdi ama wacdi waasukayo mid bayna jawaabtaasay bixiyeen qaaluu waxay yidhaahdeen sawaan calina dusheeyada waxaa iska midaho siman aw cadta wacdidaya am lam takun ma adan ahaanina min alwaacidiina ku wacdiy anaga waa isukaayo mid bay dhihin in haadaa maa haadaa kanu ma ah bay dhihin aada noo sheegeyso ilaa khuluqulawaliina dadkii hore dhaqankoodii mooye dadkii hore baa waxa loo sheeg sheegi jiray ma naxnu anaguna ma nihin bay dhihin bimucadabiina dad la cadaabiba ma nihin bay dhihin fakadabuhu way beeniye bu alla leeyahay fahalagnaahum waan ina fii daalika arrintaa wamaa kaana aarhum badankoodna maaha bimuminiina muminiin maaha wamaa kaana aarhum muminiin meesha in haadaa ilaa khuluqulawaliina laba tafsiir bay leeyihiin qoli waxay ku tafsiiriyeen in haadaa maa haadaakani ma aha qiraaa hadda saa sheegaysa ilaa khalqulawaliina kuwii hore dhaqankoodii mooye yani waxaan anagu aanu ku jiro dadkii hore aanu ka soo gaadhnay qolyaasaa ku fasiray waa dadkii dhaqankii horubaan anagu haysanaa sida kalena qolya waxay ku fasireen waxaan adigu aad sheegayso huudow waa dadkii hore dhaqankiisii wax dheeri ama aadan keenin wey tafasiirtu waxay u badan yihiin qiraa'ada khalqulawaliina waxay noqoni waa hore dhaqankoodii baan anagu haysanaa qiraa'ada khuluqulawaliinana waxaan aad wadaay waa dadkii hore dhaqankoodii wey in haadaa maa haadaa kani maaha adigu aad wado ilaa khuluqulawaliina kuwii hore dhaqankoodii mooye wamaa naxnu anaguna ma nihin bimucadabiina dad la cadaabayo fakadabuuhu way beeniyeen nabilaahi huud way beeniyeen fahalaknaahum waan halaagnay halaagooda de riix sarsara yaa lagu diray amaaniyata ayaamin toddoba habeen iyo sideed maalmood yay dabayshaasi ku socotay sarsarada ah oy gamtu joogtatay ka naqlin khaawiya kulli way wada daateen wey maalin arbaca lagu bilaabay baa layidhi arbaca ilaa arbacada arbacadeediba intaa ku socotay berigoorooda sheeko kale keeneeno waa abaar baa ku dhacday way abaarooben dad marka wafdi ay kacbada u direen oo kacbada inoogu soo allabari yidhaahdeen abaar baa ku dhacday waxay u tageen nin carab aho iyagu reer abti u yihiin ninkiibay bil la joogeen oo khamrigu siinayay markuu arkay inayna tegaynin yuu gabadh intuu hees u dhiibay i ku dul hees reerhiini way baaba'een idinku halkaad joogtaan waxay tageen marka maka makay tageen laba shay baa la siiye shay madow iyo shay kale yaa midun doortani kii madoobaabay doorteen nin baa ka hadhay way soo noqdeen qabru ruqaal baa laydha ninkii meeshuu ku dhinta meelaha makagaheeda way soo noqdeen jar baa soo baxay marka caaridan mumdiran waxay moodayaan roobkaasi roob daaya kulayl buuba wixii ku noqday sidaasaa lagu halaagay kadabad way beeniyeen samuudu ree samuud almursaliina mursaliintii bay beeniyeen id waqti qaala lahum ku yidhi akhuuhum walaalkood saalixun ahaa alaa tattaquuna ma waydaan baqaynin inii anigu lakum waxaanu ahay rasuulu rasuul amiinun oo aamina fataquu llaha alla ka baqo adeecuni adeeca wamaa asalukum idin weydiin maayo caleyhi calaa tabliiqi risaala min ajri wax kharaj ina ajriya maa ajrii ajriyeygu maaha ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigeeda mooy nabiyulaahi saalix nabiyulaahi saalix meesha loo diray waxaa weeye meesha la yidhaahdo waadulqura waa tog shaam iyo xijaaj udhaxeeyo weye oo barwaaqo ah oo xagga shaam raacsan weye waa kii nabiylahi maxamed aleyh salaatu wasalaam berigii tabuka uu ku duulay en dagaal ku dhicin ba meeshii waa ka maray wey meeshii waa ka la maray wey marka meeshaasay joogeen aada u barwaaqo badan waadulqura maxaa loogu bixiyey aad buu u camiraa tuulayo badani magaalooyin badan buu lahaa oo ka baxaynn kulli iswadahaya meel waliba barwaaqo ay tahay nabiyllaahi saalex baa loo diray marka qolada markaasaa wuxuu ku yidhi saalex waralihiina ka baqa anigu rasuul aaminaanahay alla ka baqoy adeeca wax kharashoon idinka rabaana ma jiro ilaa inaad soo raacdaan oo diinta qabsataan mooy allah wuxuu leeyahay kadabad way beeniyeen samuudu qabiilatu samuud qoladaa hore reecaad nabi nuux way ku dhawaayeen yaa la yidhaahdaa qolada ree nuux ku dhawaayeen qolada ree samuudna reecaad bay ka dambeeyeen kadabad samuudu samuud way beeniyeen almursaliina id wakti qaala lahum akhuum walaalkood uu ku yidhi waa nin ka dhashay saalixu saalixa alaa tattaquuna ma waydaan baqayn inii anigu lakum idinka waxaanu ahay rasuulun la soo diray amiinun oo aaminaho anina khayaano ku jirin fataquu llaha alla ka baqo adicuni adeeca wamaa asalukum idin weydiin maayo caleyhi calaa tabliiqi risaala min ajri wax kharasha in ajriya maa ajriya ajriyaygu ma aha ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigeedi mooy atutrakuuna miyaa liidinku dayn oo liidinkala tegin fii maa haahunaa waxa meeshuna adduunyada ah aaminiin idinkoo aamina fii jannaatin baad ku sugantihiin beero iyo wacuyuunin iyo dalcuhaa ubaxeedu hadiimun iswada dul saaran yahay hadiimku waa laba siyoodo hadiimka markuu ubaxu bislaado ubaxii timirta markuu bislaado yaa hadiim baa layihi de iswada dul saaran yahay candho weyn baa marka hore soo dhico timirtii soo ridi candhadii baa kala dilaaci midhan midhan baa dhinac walba kaga taxan hadiimku way isdul saaran yihiinoo waxa isdul saaran way sidaasaad ku jirtaan warwaaydii sidee buu ku yidhi watanxituuna aad ka duleelin ka qoraysaan mina buuraha buyuutan guryo faarihiina idinkoo kibirsan oo faraxsanoo sidaa ku faraxsan oo raaxaysan nabiyulaahi nuux sidii hore soo yiri nabiyulaahi saalixna sidanuu yiri warma meeshanaa laydinkaga tegi idinkoo aamina ma adduunyada inaad joogeysaan bay idinla tahay idinkoo aamina wax dhibih bay idinku dhacayn masaasay waxyaho idinla tahay idinkoo aaminaho beerihii iyo ilihii iyo zarcigii iyo timirtii bislaatay ku dhex jira buuraana waxaad ka dulelinaysaan guryo intay buuraha u tagaan bay guryo waaweyn salixi ka duleelinayaan ila guryahan hadday dhisaan oo geediyo wax ka dhisaan cimrigoodu wuu dheeraaye guryihii baa dumi iyagoo nool meelahaasay marka guryo ka duleeliyan hadda meel guryuhu waa sidii dadka arkay waxaynuge dhalinyaro inagoo tagtay sidii bay guryihii u samaysan yihiin baa lii wuxuu ku yidhi nabiyullaahi saalex qoladiisii markuu soo waaniyey atutrakuuna miyaa la idinkaga tegi fii maa haahunaa wax meeshana fi dunyaa fimaahuna wax meesha jooga aaminidinku aaminu cid wax idin yeelayn fii janaatin jannooyin dhexdood miyaa laidinkaga tegi beero iyo wa cuyuunin laaga biyo ah wa zuruuci zarcigii balka ahaa iyo wa naklin timir dalcuhaa ubaxeedu hadiimunuu bislaado isdul saaran yahay ubaxa marka hore soo bixiy wa aada ka qoraysaan ka duleelinaysaan min aljibaali buuraha aad ka qoraysaan buyuuta gudhifaarihiina idinkoo faraxsan oo kibirsan marka meeshaa laleeyahay waa naklintu janaatinta waa ka mid naklintu janaatinta waa ka mid si gaara loo sheegayo waktiga meelaha la joogo markii sham iyo xijaajya la joogo timirtu waa shayga ugu qiimo badan wey timirtu waa shayga ugu qiimo badan fataqu llah warala ka baqo oo waadiicuni isoo raaca walaa tudiicuu amralmusrifiina kuwa xadgudbay amarkooda ha yeelina waa hogaamiyeyaasha baadilka ah aladiina kuwa yufsiduuna fasaadiya filardi ardada shirki iyo waxdana ku fasaadiya walaa yuslixuuna aan hagaajine wariman yahu buu yihi nabiyulaahi saalix isoo raaca meeshan aad ku jirtaan liidinku dayn maayo ciqaab baa soo socotee isoo raaca o adeeca nimankaa idin lumiyey hogaamiyeyaasha ah ha yeelina nimankuu dhulka fasaadiyo islaax islaaxan ka samaynini weeyaan war sidaa ayaala ku yidhi nabi waliba waanadii uu keenay jawaabta laga siiyo dhowr walaa tudiicuu fataquu llah waadicuuni walaa tudiicuu ha yeelina ha ka amar qaadanina amraalmusrifiina kuwa xadgudbay taladooda aladiina kuwa yufsiduuna fasaadiya fi lardi dhulka walaa yusbicuuna waxba aan hagaajinayn hadda filfuqati alxaadirna way joogaan dadka mufsidiintaa oo tala xumaha in la raaco meesha kuma jirto waa soo bandhigay soo mufsidka yanaan raacin dadka muslixiinta ee wanaagsan ee muminiinta ah, aynu la saaxiibno qaaluu waxay yidhaahdeen jawaabtii inamaa anta adigu waxaa tahay min almusaxariina kuwa la sixray baad kamid taho caqliba malihi ma anta ma adigu ilaa basharu dad mooye oo misluna anagoo kalea goormaa lagu diray anagu mabadnalamita maxaa lagugu maagay adiga faati lakaale biaayati mucjizad lakaale in kunta haddaa tahay min asaadiqiina kuwa sheeg hadday kaa runta alla ku soo diray dee mucjizadkeen aanu ku garan bay jawaab xun bay bixiyeen adigu waxaad kamid tahay dadka caqlilaawayaasha inta la sixiray caqligii ka tegey dad anagoo kalaata goorma adiga la dira xaggee lagu soo maray bal mucjizaadkeeda hadday runtaa tahay qaaluu waxay yidhaaheen inmaa anta adigu waxaa min almusaxiriina kuwa la sixiray maanta adigu ma tihid ilaa basharun dad mooye oo miluna anagoo kale ah ee faati lakaali biaayati mucjizad in kunta haddaa tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegi qaala wuxuu yidhi nabiyulaahi saalix haadihi naaqatun hal weeye laa waxaa u sugnaaday shirbu kalcab walakum idinkana waxaa usugnaaday shirbu yowmi maalin kalcabteed macluumin la yaqaano walaa tamasuuhaa ha ku taabanina hashaa bisuuin xumaan fa yakudakumu idin qabto cadaabu yowmin maalin cadaabkeed cadiimina weyn intay u yimaadeen dee dhagax weyn oo meel yaalla iyo farta ku fiiqeen hadday kaa run tahay hal sidkeedii dhammaaday naaqatulcushara sidkeedii dhammaaday oo car meeshaa ka soo saar bay yihiin oo tilmaanta alaho tilmaanta alaho tilmaanta al balan wuxuu ka qaaday haddaan sidaa yeelo ma i raacaysaanoo haabay yidhaahdeen nabiyullaahi saalix intuu tukaday yuu alla baryey dhagixii baa fooshay hashii buu soo tuuray waa meeshanay taagan tahay marka wuxuu yidhi warasha maalin bay biyaha ka cabi maalinna idinku caba maalintay biyaha cabaysa iyadu ha ugu imanina maalinta ay iyadu biyaha cabayso iyagu cabaynin caanay ku deeqay kulli wixii meesha yimid oo dhan caanay ka maalayaanu ku deeqay daaqeeda iska soo cuni maalintay foofto oo soo cuni maalin kalkeedii bay soo aroori sidaa yeela buu hasha ha waa mucjizo dadka dalbaay way eedaan sidiisaba dadka mucjizo dalbaa way eedaan qaala wuxuu yihi nabiyullaahi saalix haadihi naaqatun hal weeye lahaa waxaa usugnaaday shirbun kalcab kalkasoo lama yidhaah walakum waxaa idin sugnaa shirbu yoomin maalin cabideed macluumin la yaqaano waa maalin hebla walaa tamasuha hasa ha taabsiinina bisuuin xumaan oo fa yakudakum idin qabto cadaabu yoomin maalin cadaabkeeda cadiimin oo weyn faaqaruuha way gowraceen oo way boqon dhabeen faasbaxuu waxay ahdeen naadimiina kuwa qoomamooday ahaadeen aduu qisaa jirto waxaa la yidhi nabiyllaahi saalix baa uga digey wuxuu yahay halaagiina waa wiil sanadka dhalan doona toban wiiloo sanadkii dhashay yaa layidhi hala gowraco sagaal markii la gowracay iyo ninaan caruur hore lahayn yai wiilkayga la gowrici maayo waa qudaar binu salif wiilkayga la gowrici maayo wiilkii waa si aada u barbaaray markaas weye gabdhaa waxay dhaheen hashaa ninkii gowraca waxaan siinaynaa annagaan isu dhiibaynaa gabdhaha iyagaana way ka tubanayaan dhowr nin baa isa soo raacday taasi bay boqonta ku dhufteen way gawraceen caqrigu waa boqon ku dhufasho laakiin way gawraceen taasi way gawraceen way qoomamoodeen marka maxaa loo leeyahay cadaab buu mane talaata ayaami saddex maalmood sugu yidhi cadaabki suuratu namal ba inoogu iman saddex maalmood sugu yidhi cadaab markaasay maalinba calaamad hor oo cadaabkiiy arkayaan way qoomamooyanayaan marka waxaa kaloo dhacday sagaalkii nin wiilashooda la gawracay yaadhi saalix aynu dillo wayska tiscatu raadin yufsiduuna fil ardi waa sagaalkaa meel bay tageen waxay yidhaahdeen intaynu sidii wax safara iska dhigno yay god galeen waxay dhaheen aynu habeennimada markuu masjidka usoo kacaynu dillo waxaynu dhahaynaa mahlika ah halaagiisa ma naqaanaynu dhahaynaa nimankii gebigiibaaba ku dumayba meeshii saalix ka dili lahaayeen suuratu namal buu inoogu iman insha allah waxoogay faahfaahina facaqaruuhaa hashii intay boqon dhabeen bay gawraceen way boqona gawraceen iska faasbaxuu waxay ahaadeen naadimiina kuwa qoomamoodo oo cadaabkii bidaatiisa qoomamadaasi qoomamo tooba keena ma aha ee cadaabkiibay calaamooyinka saddex maalmood suga ma layidhi maalinba calaamo hor la soo baxaysa faakhadahum alcadaabu cadaabkiibaa qabtay ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan aayatan daliil wamaa kaana agsaruhum badankoodna maaha muminiina maaha waina rabbaka rabbigaana lahuwa alcasiiz araxiim cadaabka ku dhacay waa sayxa dhulkiina wuu la gariiro dhulkii baa la gariiray waana lagu qeli waa way baaba marka qof keliya kama bixin hal ninay kama bixin saalixii intay raacdeen way iskaga tageen wallah subxaana watacaala